alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsal allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira baabu bayaani fadli sawmi almuxarami washacbaana walashhur alxurum bisha muxaram ama seke loo yaqaano soonkeeda fadligiisa caddaynta la caddaynaa ayuu u baab yahay wa shacbaana iyo bisha shacbaan la yidhaahdo ee ramadaan ka horraysa iyadana markaa soonkeeda la soomaya fadliguu leeyahay caddaynta la caddaynaayo weeye baabkani walashhuru alxurum iyo bilaha xurmada leh soonka la soomaya fadligay leeyihiin caddaynta la caddayna u baab yahay markaa saddex noocoo kala duwan ayuu markaa baabka u guntay soonkii sunnayaasha ahaa buu ka warramayaa marka wuxuu ka warramay bisha muxaram in la soomo fadlina inay leedahay iyo shacbaan in la soomo iyo bilaha xurmada leh in la soomo maalmahana waa inoo keeni doonaa hadda ka bilbil buu inoo sheegayaa bilaha in la soomo soonkooda la badiyaa inay markaa tahay shay afdal ah ayuu u baabaysta xadiidka kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo shan iyo lixdan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam afdalu siyaami bacda ramadaana shahru allahi almuxaram afdalu siyaami soon waxaa ugu fadli badan bacda ramadaana ramadaan dabadeed shahrullaahi almuxaram bishii ilaahay ee almuxaram muxaram la yidhaahdo ee sannadka ugu horraysa ayaa soon la soomo ramadaan ka dambaysa ugu fadli badan wa afdalu asalaati salaad waxaa ugu fadli badan bacda alfariidati faralka debadii salaatuleyl salaadda habeenkii la tukado ee salaatuleylka rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu inoo sheegayaa laba masalo masalada koowaad waxay tahay soon sunno ah maxaa ugu fadli badan nebigu calayhi salaatu wasalaam si cad buu u sheegay wuxuu yidhi waxaa ugu fadli badan shahrullaahi almuxaram bishii ilaahay ee almuxaram waa seke bisha loo yaqaanno ee dulxijo ka dambaysa taasaa waxaa la yidhahdaa muxaram baa la yidhahdaa marka bishaa in la soomo ayaa marka afdal ah nebiga calayhi salaatu wasalaam bishan inuu aad u soomay lama soo rarin waxaa la soo wariyey saynu arki doonno bisha shacbaan la yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam badankeeda waa soomi jiray wax yar mooyaane inteeda kale waa soomi jiray marka haddii muxaram ka fadli badan tahay sababta nebigu muxaram u soomi waayey soonkaa badan ilaa hadduu soomi lahaa waa la soo rari lahaa waa la soo naqlin lahaaye ee shacbaan soonkeeda uu badiyey maxay tahay ila taa macnaheedu waxay noqonaysaa haddii mar la yidhi afdalu siyaami bacda ramadaana shahrullaahi almuxaram bisha muxaram soomkeedu inuu ka fadli badan yahay bisha shacbaan soomkeeda ahlucilmi waxay kaga jawaabeen waxaa laga yaabaa nebiga calayhi salaatu wasalaam goorta loo sheegay in bishan soonkeedu afdal yahay oo bilaha kale uu ka fadli badan yahay marka laga reebo ramadaan bilaha sunnada ee la soomaayo inay muxaram ugu fadli badan tahay wakhti dambe in la ogeysiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dhow awaakhira xayaati wakhti geeridiisii ku soo dhow in loo sheegay saas aawadee inay u suuro gelin inuu soomaa waxaa kaloo dhici karta inay waxaweeye cudurdaaro ay ka baajiyeen soonkeedana waa dhici kartaa oo awqaaddan markaa muxaram ay ku beegnayd wakhtiyadaas dambe lafteeda in markaa ama safarro ama waxaweeye markaa xanuunno ama cudurdaaro kale ay markaa ka baajiyeen marka waxa weeye sidaas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam soonkeeda aanu u badsan wakhtigii geeridiisana inay ku soo dhoweyd waxaa kaloo dhici karta markaa fursaddu inuu soomo inaynay u suuro gelin haddii awaakhir xayaatii loo sheegay oo ay noqotoo kale sannadkii ugu dambeeyey in loo sheegay iyadoo muxaram marka ay dhaaftay dee waxa weeye marka uma suuroobi karto inuu soomaa waayo bil muxaramoo dambe markaa waxa ma gaadhin haddii waxa weeye markaa eh, laba saddexdii sane ugu dambeysay marka arrinkan yacni nebigu ogaa oo loo sheegayna waxaa dhici karta cudurdaarro inay ka baajiyeen inuu markaas soomo oo ama safarra ha noqoto ama ghazawaad ha noqoto ama waxa weeye ha noqoto yacni xanuunna ha noqoto yacni ashyaa cudurdaarraa dhici karta inay ka baajiyeen laakiin sunnadii qawligaa mar haddii la hayo fadliga waa la qaadanaya waana lagu camal camalfalayaa nebiga lagama soo rarinna looga tegi maayo lagumana marka waxa weeye odhanaayo yacni shacbaan baa ka fadli badan iyo wax la mida la odhan maayo waayo waa hadal sariixa oo markaa cad weeye oo nebigu fadligeeda uu ku sheegay saas yadaa weeyaan iyadoo bilahoo dhan ilaahay wada leeyahayna si gaara nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shahrullaahi almuxaram marka taana waxaa ku jira nooc tafdiila ku jira oo takhsiiska iyada lasoo soo gaar yeelo shahrullaahi lagu magacaabay iyadoo bilahoo dhanba ilaahay ay u sugnaadeen taasna waxaa ku jira tashriif baa ku jira iyo tafdiil nooc tafdiil ah oo fadli loo sheegaayo ayaa markaa ku sugan xadiidku wuxuu kaloo sheegayaa salaad waxaa ugu fadli badan faralka dabadii salaatuleyl salaatuleylka ugu fadli badan marka salaatuleylku inuu fadli badan yahaa laga qaadanayaa salaatuleylkana waxaa ka mida witrigii baa ka mida oo witrigii waa qayb ka mida salaatuleylka nebiguna calayhi salaatu wasalaam witriga kama tegi jirin safaran walaa xadaran maruu socdaal yahay oo safraayo iyo maruu neg yahay marnaba kama tegi jirin laba sunne marnaba kama tegi jirin witriga kama tegi jirin marnaba wa kadalik labada ragcadood ee subaxa ka horreeya salaada subax ka horreeya sunnata alfajri iyagana kama tegi jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa si gaara in loogu dadaalo weeyaan witrigana dee a'immada madaahibtu waxaabay isku khilaafeen waajib miyaa mise ma aha ilaa madaahibta qaarkood ay qabaan witrigu waa waajib oo madhabulxanafiya waxay qabaan witrigu waa waajib bay qabaan yacni saasay qabaan oo salaadihii shanta ahaabay lix kaga dhigeenba madhabta xanafiyada la yidhaahdaa saasay markaa mareen iyadoo qowlkooda laga qawisan yahay masaladaa ku saabsan oo sida kale jumhuurku ay mareen ay ka arjaxsan tahay haddana waxay kuu tilmaamaysaa salaad laysku hayo laysku khilaafsan yahay war ma waajibba oo tegisteeda waa lagu dembaabayaa laga tago mise waajib ma aha iyo salaad laysla oggol yahay inay sunno tahay oo laysku waafaqsan yahay inaan lagu dembaabayn haddii laga tago oo markaa qofkii wahsi uga tago yacni waxa weeye de kala mudan midna dembi baaba looga baqayaa oo leeya armay dembi noqotaa tegista laga tegaya midna waxa weeye yacni dembi inaynay noqonayn yacni waxaweye qatcan baa la ogyahy markaa saas aawadeed yacni markaa waxa weeye witriga waa in lagu dadaalaa iyo sunnaha subaxa ka horreeya labadaba waa in aad loogu dadaalaa witrigana si gaara loogu dadaalaa qiyaamuleylkana qofku intuu ka awoodi karo ayuu la imanaya intuu ka awoodi karo ayuu markaa la imanayaa marka inuu daa'imo ayaana u fiicanoo afdal ah oo dawaam uu la yimaado wakhtiyada markaa nashaad siyaada uu helo intii wuu ka badinayaa axabu lacmaali ila allaahi adwamuhu wa in qal marka daa'imista in mucayana uu daa'imaa hadduu wakhtiyada qaar ka badiyo oo aanu marnaba ka yaraynin dawaamkii u diidi mayso afdalka ahaa dawaamkii afdalkaa wuu la yimi laakiin wakhtiyada qaar buu ziyaado ku yaro darsanaya in mucayanu markaysaga odhanaya intaa marnaba ha ka tegin intaasuu laazimaya awqaadda kale nashaadka uu heliya firfircoonida ama markaa waxa weeye khayrka badan wuu ka sii badinayaa intii intii waa xaasilo way jirtaayoo dawaamkii waa daa'imsan yahay in dheeraadana waa ku daray wakhtiyada qaarkood dheeraadka uu ku daray waxba markaa waxa kama yani uma diidayaan mudaawamadii uu camalka saalixa daa'imayey wax ka mida daa'imaya ilaahay aadka u jeclaa taas markaa kama hor imanayso kama hor imanayso xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can caaishata radia allahu canha qaalat lam yakun inabiyu sala allahu aleyh wasalam yasuumu min shahrin akhara min shacbaan caaisha waxay tidhi radia allahu canha lam yakun inabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu ma ahaan jirin yasuumu mid sooma min shahrin bil mid sooma ma ahayn akhara in ka badan ma soomi jirin min shacbaana eh, shacbaan yacni bil markaa shacbaan markaa aan ahayn oo uu markaa ka soom badnaa bisha shacbaan ma jirin bilaha kale hadday muxaram tahay iyo hadday rajab tahay iyo hadday bilo kale tahay toonna biluu soonka ka badsaday shacbaan ma jirin ee bishu ugu badnaa soonka ugu badsan jiray waxay ahayd marka ramadaan laga yimaado shacbaan bay ahayd fa innahu kaana yasuumu shacbaana kullah waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yasuumu shacbaana shacbaan mid sooma ayuu ahaan jiray kullahu dhammaantii waa soomi jiri shacbaan oo dhan waa soomi jiray wa fii riwaayati riwaayo waxaa ku sugnayd kaloo saxiixa ku sugan kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila shacbaan nebigu waa soomi jiray calayhi salaatu wasalaam ilaa qaliilan in yar oo ka mida mooyaane inta kale waa soomi jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay saynu hore usoo sheegnay muttafaqun calayhi culammadu waxay u isticmaalaan haaliban jamaahiirta culammadu bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay laakiin ahlucilmiga sheekh ka mida ayaa isagu istilaax ka duwan leh istilaaxa wakhtiyada qaarkood waa sheegnay yaa xasuusta waa majd ibnu taymiya ibnu taymiya awowgii eh, marka abulbarakaat saaxibu muntaqa alakhbaar naylawtaarku kitaabku sharxaayo muntaqa alakhbaar la yidhaahdo sheikha qoray oo ibnu taymiye awowgii ah oo la yidhaahdo abulbarakaat almajd ibnu taymiya isagu hadduu yidhahdo muttafaqun calayhi kitaabkiisa muntaqa alakhbaarka ee nayl awtaarku sharxayo wuxuu uga jeedaa saddex baa isku waafaqay imaam axmed iyo bukhaari iyo muslim saddexdaasaa isku waafaqu u jeedaa haddaan imaam axmed la socon mutafaqun calayhi ma isticmaalo waa istilaax isaga u gaaro yuxfadu lahu waa loo xafidaa laakiin jamaahiirta culammadu waxay u isticmaalaan muttafaqun calayhi hadday yidhaahdaan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay u isticmaalaan laakiin isagu waa ka istilaax duwan yahay imaam axmed buu ku darayaa markaan imaam axmed la socon mutafaqun calayhi odhan maayo laakiin markay saddexdu isku raacaan markaasuu wuxuu odhanayaa muttafaqun calayhi odhanay waayahay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa eh, inay caaisha ay tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam biluu uga soom badnaa ma jirin shacbaan ee bisha ugu soonka badnaa soon sunna ah wuxuu ahaa bisha shacbaan bay ahayd bisha shacbaan ayay ahayd aad buu bisha u soomi jiray markaasay waxay tihi fa kaana yasuumu shacbaana kullah shacbaan oo dhan buu soomi jiray riwaayo kalena waxay tihi kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila shacbaan waa soomi jiray in yar mooyaane oo see laysu waafajinayaa kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan iyo kaana yasuumu shacbaana kullah waxaa la ysu waafajinayaa in la yidhaahdo wakhtiyada qaarkood buu shay naadira ka tegi jiro shacbaan ka mid a oo laga yaabo maalin ama laba maalmood oo kale inuu ka tegi jiray inta kalena soomi jirin markaasaa yaraanshaha ay yar tahay inta uu ka tegey ayay markii hore iska kabto ay tidhi shacbaan oo dhan buu soomi jiri shacbaan oo dhan ayuu soomi jiri markii kalena waxay caddaysay intii yarada qaliilka ahayd bay gaar u sheegto ay tidhi intaa mooyaane inta kale waa soomi jiri kaasi waa weji wejiga labaad wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo sannadaha qaarkood shacbaan oo dhan buu wada soomay sannadaha qaarna wax yar buu ka tegey oo laba xaaloo kala duwan lagu kala xambaaro taasina waxa weye waa weji labaad oo jawaab kala aweeye ah oo lagu kulminayo yacni markaa labada riwaayo la ysugu keenayo lagu kulminayo laakiin waxaa sii fiican jawaabta horaa sii fiican in la yidhahdo intii yarayd ayaynu markaa sheegin ay samaysay tarxulkasri yani markaa intii yarayd in iska tuurtay waana usluub lugatulcarab lagu yaqaano markan kalena waxa weye way sheegtay wahaakada waxaa laga qaadanaya bisha shacbaan inay fadli badan tahay soonka la soomayaa waayo haddii aanay fadli badnayn soonka la soomaya bisha shacbaan dee nebigu sidaa uma badsan lahayn badsiga soonkeeda uu badsaday oo aad uu soomay waxay caddaynaysaa inay fadli badani ku jiro soonka bishaa si gaare la soomaayo ayaa marka waxaa laga qaadanay waayahay xadiiska kun iyo laba boqol iyo lixyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo toddobiyo lixdan wa can mujiibata albaahiliyati can abiiha aw cammiha gabadha mujiibata albaahiliya la yidhaahdo waxaa abu daawuud ka soo wariyey can abiiha iyadoo aabbaheed ka soo warinaysa aw cammiha ama adeerkeed ka soo warinaysa annahu ataa rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam inuu u yimi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam adeerkeed ama aabbaheed ayaa markaa u yimi marka isagu saxaabi weeye garashada isaga aan la garanayn dhib ma leh oo asaxaabatu kulluhum cuduul saxaabada dhammaantood waa cuduul weeye waa lagu kalsoon yahy annahu ataa inuu u yimi rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi uma intalaqa dabeedna waa tegey yacni intuu islaamay ayuu tegey fa ataahu bacda sana wuxuu u yimi oo ku soo noqday aabbaheed ama adeerkeed bacda sanatin sanna dabadeed buu ku soo noqday waqad taghayarat xaaluhu wa hay'atuh wuxuu ku soo noqday walxaal qad taqayarat ay isbeddeshay xaaluhu xaalkiisu isbeddelay wa hay'atuhu iyo qaabkiisu isbeddelay hay'a iyo hi'a labadaba waa la yidhaahdaa marka waxa weye waa laba luqo weeye haada in la kor dhigo iyo in la hoos dhigo hi'a marka la yidhaahdo iyo hay'a marka la yidhahdona waa isku macne faqaala wuxuu idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow amaa tacrifunii ima garanaysid miya qaala wuxuuhi waman anta oo kumaa tahay qaala wuxu uhi ana albaahiliyu aladii ji'tuka caama alawal waxaan ahay ninkii reer baahila ee ku yimi caama alawal sannadkii hore ku yimi qaala wuxuu idhi famaa hayaraka maxaa ku bedelay buu idhi maxaa ku bedelay ayuu yidhi waqad kunta xasana alhay'a waxaanad ahaan jirtay mid qaabkiisu wanaagsan yahay oo waxaweeye marka muuqaalkiisu muuqaal fiican uu yahay ayuu markaad ahaan jirtay yacni ninkii oo waxaweyaan aad u daciifay oo dhuubtay oo markiisa waxaan yani isbeddelay muuqiisi isbedelay oo waxaweeye markaa gaajo badan iyo waxbuu intii la kulmay yacni naftiisa waa gaajaysiiyey waa inoo sheegi doonaa marka dabeed maxaa ku beddelay sidaan kaa dhigay buuri qaala wuxu uhi maa akaltu acaaman mundu faraqtuka ila bileyl wuxuu uhi maa akaltu ma cunin acaaman cunto ma cunin mundu faaraqtuka laga soo bilaabo markii aan kaa tegey ilaa bileylin goor habeena mooyaane goor kale cunto ma cunin maalinoo dhan soom bay ahay sannadkaa soom baan isugu bixiyey goor habeena mooyaane goor kale waxba ma cunin fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi cadabta nafsak naftaadii waad cadaabtay naftaadii waad cadaabtay uma qaala intaa dabadeed wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sum shahra asabri yacni soon bishii sabirka yani bishii ramadaan soon shahru sabri waxaa loo jeedaa ramadaan baa loo jeeda sum soom shahra sabri bishii sabirka bimacnaa bishii ramadaan soon wa yowman min kulli shahrin bil kastana maalin ka soon koob iyo tobanka bilood ee kale bil kasta waxaad ka soontaa maalin qaala wuxuu yidhi ninkii zidnii ii kordhi fa inna bii quwatan biya iyo bii labadaba waa la odhan karaa oo yaa ulmutakalimka in la reebo iyo in la kordhigo labaduba bannaan xoog baa igu sugane ii siyaadi oo waa awoodi karaa wax ka badane ii kordhi qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sum yowmayni laba maalmood soon bil kasta min kulli shahrin baa u taalla hadalkii hore ay ku xidhan tahay halkii yowmanun baa lagu bedelay yacni markaa yowmayni qaala wuxu uhi zidnii ii kordhi qaala sum alaasata ayaam wuxuu idhi saddex maalmood soon bil kasta ramadaan marka laga reebo koob iyo tobanka bilood ee kale bil kasta waxaad soontaa saddex maalmood qaala wuxuu idhi ninkii zidnii ii kordhi qaala wuxuu ihi sum min alxurum watruk bilaha xurmada leh wax ka mida soon ka tag markaa dabeedna soonka iska dah sum min alxurum watruk bilaha xurmada leh wax ka mida soon yacni inta kale soonka ka tago iska dah yacni soonka sunnahee kale iska dah sum min alxurumi watruk bilaha xurmada leh wax ka mida soon watruk inta kale soonka ka tag saddex goor buu ku celiyey tawkiidu adkaynaya daraaddeed si aanu ugu soo celin hadal aanu odhan marka ii kordhiyo wax la mid wa qaala biasaabicihi alaa wa qaala wuxuu yidhi biasaabicihi farihiisa wuxuu ku yidhi alhalaai saddexda ah ayuu ku yidhi fadammahaa waa qabtay saddexda farood yani waxa waa soo dumay oo waa soo qabtay uma arsalahaa dabeedna waa sii daayey yani intuu farihii soo celiyey oo markaa isku soo celiyey oo isku qabtay ayuu dabeedna markii dambena kala furay oo sii daayey wuxuu ishaarayaa yani waxa weeye soonkii iyo soonka taggii ayuu markaa tilmaamaya culammadu tafsiirkiisa way isku khilaafeen fadammaha uma arsalaha maxaa looga jeedaa macnaha laga tilmaamaya qayb ka mida soon qaybna ka tag in laga tilmaamaayo taasi way jirtaa laakiin see lagu fasiraya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa saddex maalmood oo xidhiidha soon saddex maalmood oo xidhiidha ah, soon dabeedna soonka haddana iska daa marka waxa uu tilmaamayaa soonkii saddex wax ka badan ha xidhiidhinin laakiin maaha saddexdaa keliya ka soon in laga tilmaamaayee ku soo noqnoqaa looga jeedaa oo marba intaad kala goyso oo yani saddex soonto yani haddana soonkii ka tag yani bilihii xurmad lahaa haddana saddex kale soon haddana soonkii ka tag haddana saddex kale soon haddana soonkii ka tag yani sidaa u wad marka inta looga tegaya waa intii culamada qaarkood waxay dhahan maalin ama laba u udhaxaysiin oo bimacnaa saddex wax ka badan ha xidhiidhinin culamada qaarkood saasay yidhahdeen yacni saddexdana waa la soo celcelinayaa waa la soo celcelinayaa waxa markaa ay culamo kale yidhaahdeen waxay u dhowdahay in laga tilmaamayo saddexna soon saddexna ka tag maadaama saddexa farood la soo laabay markii dambena saddexa faroodba lasii kala daayey waxa weeye saddex soon haddana saddex ka tag saddex soon haddana saddex ka tag yacni sidaa u wad calaa haada waxay noqonaysaa bisha nuskeed in la soomaayo bil kasta oo bilaha xurmada leh ka mida marka lagu wado saddexna in la soomo saddexna laga tago oo sidaas loo soo celceliyo bishoo dhan saddex soon saddex ka tag saddex soon saddex ka tag saddex soon saddex ka tag bishoo dhan marka saa lagu wado waxay noqonaysaa bil kasta nuskeed baa la soomay shan iyo toban maalmood afarta bilood marka laysu geeyana waxay noqonaysaa waxaa laga soomay yani waxa weeyaan lixdan maalmood baa laga soomay lixdan maalmood ayaa laga soomay saas waa sida akarkuba ku fasireen waxay odhanayaan shuraaxdu sum minha maa shita wa ashaara bilasaabici alaaai ila annahu laa yaziidu cala alaai mutawaaliyaat saddex xidhiidha inaanu ka badinayn ayuu ku tilmaamay wa bacda alaai yatruku yowman aw yowmayni marka uu saddexda marka uu soomana maalin ama labuu ka tegaya walaqrabu ana alishaaraa liifaadati annahu yasuumu alaaan wayatruku alaaan wallahu aclam qalahu sindiyu sida laakiin ay u dhowaanshaha badan tahay waxa weeyaan waa inuu saddexna soomaayo saddexna ka tegayo bilaa xurmada lana inuu sidaa ku wadayo saddex soon haddana saddex laga tegayo marka inta la soomayo inta laga tegaya way isla egyihiin saddex wax ka badanna lama xidhiidhinayo taa macnaheedu waxay noqonaysaa bilaha xurmada le nuskood baa la soomaya nuskood baa la soomaya haddii laakiin lagu socdo sida marka waxa weeye culammada qaarkood ay yidhaahdeen ama maalin ama laba loo dhaxaysiinaya waxay noqonaysaa inta la soomayaa ka badan inta laga tegayo saasay noqonaysa sidaa uu sindi markaa yidhi ayaa shuraax badanna soo qaateen oo ay mareen saacaati sharaxiisa musnadka saasuu markiisa waxaan maray oo uu soo qaatay badlulmajhuudka isagana waxa weeye markaa sheikha qoray sunanka abu daawuud u sharxaya isaguna saasuu markaa tilmaamay yani cawnulmacbuudka yani badiba markaysaa culammadu tafsiirkaas ayay markaa soo qaadanayaan oo markaa tilmaamayaan awjuuh kale waa jirtaayoo culamada qaarkood ay sheegeen laakiin sida ugu dhowi waa sidaas weeye marka faraha saddexda waxaa lagu tilmaamaya saddex maalmood oo xidhiidho la soomaayo yani marka la yidhi waxa weeyaan uu dami lagu sameeyo saa loo soo qabtay macnaheedu waxa weeye yani soonkii eh, la kaalay oo soonka marka waxa weyan wakhtigaas samee soonku waa nooc imsaak nooc imsaaka weeye uma arsalahana waxay sheegaysaa in soonkii laga tegayo yani markaa kadib oo aan la sii wadayn lasii xidhiidhinayn ayaa laga tilmaamaya waxay haddaba culimmadu isweydiiyaan marka waxaweye bilihii xurmada lahayd uu sidaa amray bilihii kale aan xurmada lahayn saddex saddexdii maalmood ee bil kasta laga soomaayey miyay la socotaa mise way ka hadhaysaa taasay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qawl maye toddobada bilood ee kale hadhay bil waa ee reeb afar biloodna xurmay leeyihiin oo waa tan la soomay yacani loo qaybiyey saddex saddex saddex la soomaayo iyo saddex la afurayo sidaasoo dhanna lagu wadayo bilaha xurmada loo dhan toddoba biloodoo kale ayaa soo hadhay miyuu soon la'aanayaa mise sidii ugu dambaysay sidii la sum salaatata ayaam saddex maalmood bil kasta ka soom ayaa lagu darayaa culamada qaarkood waxay waa lagu darayaa sidaa haddii la sameeyana toddoba lagu dhuftay saddex koob iyo labaatan bay noqonaysaa marka koob iyo labaatan maalmood baa bilihii kale ka soo baxaya bilahan xurmada lena lixdan maalmood baa ka soo baxaya isugee koob iyo siddeetan maalmood bay isku noqonayaan koob iyo siddeetan maalmood weliba haddii biluhu marka ay noqdaan wada soddon miidhan ay noqdaan ee haddii wax ka go'aan waxbaa ka dhinmaya waxbaa ka dhinmaya marka intaas oo sunna ah ayuu soomayaaba marka macnaheedu noqonaysa macnaheedu noqonaysa culamada qaarna waxay dhahaan may markuu intan ka soomo oo bilihii xurmada lahaa nuskoodu u soomo inta kale soonka waa iska daynayaan yacni oo waxaweeye markan lama amrin waayo soon ka fara badan baa la amray intii saddexda maalmoodee bil kasta laga soomaayo koob iyo tobanka bilood wax ka markaa badan baa la amray maadaama wax ka fara badan la amray oo aan la sheeginoo la soo celinin bilaha kalena saddex saddex maalmood ka soon bil kasta aan sidaa la odhan inaan taasay raacayn bay ku tusinaysa marka waxa weeye calaa kulli xaal macnaha marka ay ugu dhowdahay saas weeye rawahu abu daawuuda xadiiska abu daawuud baa soo wariyey wa shahru sabri bisha shahru sabri la yidhaahdaana ramadaanu ramadaan weeye xadiiskan sanadkiisa dacfa ku jira sababtuna waxay tahay mujiibat albaahiliya ayaa markaa jahaala ku sugan tahay markaa saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood sanadkiisa waa daciifiyeen sheekh albaanina waxa uu tilmaamay xadiiska isnaadkiisa inuu daciif yahay ha yeeshee saxiixada wuxuu ku soo arooriyey inuu markaa xadiisku qayb ka midi inay shaahid leedahay ayuu markaa keenay marka sanadka xadiiskanna dacfigaas ayaa markaa ku jira marka hadduu asaxo waxaa laga qaadanayaa inta kale waa sugan tahaye bilahan xurmada leh soonkooda in la badsado si gaara ashhur alxurum ayaa markaa laga qaadanaya oo dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab bilaha xurmada leh waa afartaas weye waa afartaa bilood weeyaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam bisha markaa rajab yacni aad waa u soomi jiray marka muxaramna bilaha xurmada lay soo gelaysaa marka si gaara daliil yada gaar oo gaar u sheegayo ayaa loo hayaa oo xadiiska aynu soo marray afdalu siyaami bacda ramadaana shahrullahi almuxaram marka waxa weeye bilihii xurmada lahaydna waa ka mid bilihii xurmada lahaydna waa ka mid rajabna adilo gaara ku soo aroortay oo tilmaamaysa soonkeeda marka waxa in la farabadsado oo bisha rajab la yidhahdo aad loo soomo waa bishaynu ku jirre eh yacni marka adilo gaara ku soo aroortay ayaa markaysa waxaa jirta tobanka maalmood ee ugu horreeya bimacnaa sagaalka maalmood bay u dhacaysaa sagaalka maalmood ee ugu horreeya bisha dulxijana iyadana saa si la eega waxaa ku soo arooray soonkeeda adila ku soo aroortay oo waxaa laga qaadanayaa yacni waxa weeye fadliga guud ee markaa ku sugnaaday waaba baabka inoogu xige ayaa iyadana laga qaadanaya oo camalka saalixa soonkuna waa soo gelaya acmaasha kale saalixina waa soo gelayaan acmaasha kale wanaagsanna waa soo gelayaan dulqacdana waxa weeye markaa dee maalmihii gaarka ee soo arooray ayaa markaysa marka ku yimi ama marka waxaweyaan yani si caama bil walba laga soomi karayey ama ha noqoto ayaamulbiid ama ha noqoto waxa weeye markaa isniinta iyo khamiista haddii waxa weeye bilaha xurmada leh yacni deliil caama oo ku asaxay loo helana deliilka caamkay soo gudagelayaan haddii kalena adilada gaarkaee ku soo aroortay in maalmaha qaarkood markaa si gaaro loo soomo ayuunbaa markaa waxaa laga qaadanayaa laakiin fadiilada gaarka ah oo bilaha xurmada leh in loo soomaayo dulqaacda loo soomaayo waxay markaa iyadu noqonaysaa yacni xagga markaa daliilkani haddii wax kale oo kaba riwaayada la helo waxay noqonaysaa marka qawi ayay noqonaysa marka soonka sunnahay soonkii faralka ahaa waa kabaya naqsiga ku yimaada iyo wax la mida marka soonka sunnaha ah ee ziyaadada ruuxu inuu la yimaada soon sunna ah waxay noqonaysaa mid markaa fadli badan bay noqonaysaa aad u fadli badan ayay markaa noqonaysaa aad iyo aad mid u fadli badan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa ruuxu inuu markaa jidhkiisa iyo naftiisana xaqay leeyihiin inuu siiyo oo cibaadadii ruuxa aanu markaa naftii aanu e, isku ilaawin oo aanu ka badin qadarka daaqadiisu iyo awooddiisu ay tahay ee waxaweeye jidhku xaq buu kugu leeyahay yacni naftu xaq bay kugu leedahay yacni ehelku xaq buu kugu leeyahay cid waliba xaqay kugu leeyihiin waa in markaa la sameeyaa oo marka qofku cibaadadii la imanaayo waa inaanu marka waxa weeye xuquuqdii naftu ay lahayd iyo jidhku lahaa waa inaanu ka tegin oo aanu markaa naftiisii cadaabin cadabta nafsak marka waxawe naftii waa inuu u turaa xaqeedii waa inuu siiyaa hadday tahay xagga hurdada hadday tahay xagga cabbitaanka hadday tahay xagga cunitaanka yacni caafimaadka ruuxu wuxuu ku xidhan yahay yacni waxa uu cunaayo iyo wuxuu cabbaayo iyo seexashada uu seexanaayo sidau marka waxa weeye waxaa ku xidhan caafimaadkiisa ayaa ku xidhan caafimaadkiisa ka qayb qaadanaysa ashyaada noocaas hadduu marka waxa weeye marka isu diido yani markaa eh, biyihii iyo cabitaankii iyo cunitaankii naftii ka xirmaaniyo dee waxaweeye marka dhibbaa marka ka imanaysa dhibbaa ka imanaysa jirkeennu wuxuu ku dhaqdhaqaaqaya waxaweeye cabbitaanka iyo cunitaanka weeye waxaa la cabbaayo iyo waxaa la cunayo ya nin baa odhan jiray dhoobadii waxay u baahan tahay biyey u baahan tahay dhoobadii way qallalaysa dhoobaynu nahay ya marka dhooba hadday biyo weydo noqon dee hadday biyo waxay noqonaysaa dee wax qallalan jidhkeennana waxa weeye dee biyaha u badan biyaha ayaa u badan saas aawadeed in markaa la yidhaahdo biyaha la yska daayo oo laga dhigo zuhdi waa arrin qaldan wey waa arrin qaldan wey wadaad baan beri arkay yidhi markaysaga biyaba ma cabbo biyaba ma cabbo iyadaan wax lagu darinoo markaysa markaa sidooda ay yihiin ma cabbo oo waayo wuxuuhi toddobaatan zaahid baa markaysaa waxay sheegeen buu yidhi yani biyola'aantu markaysa markaa inay fiican tahay oo xagga markaysaga baatinka ay u fiican tahay muuqaalka sare yani waxaa u fiican biyaha jidhka xaggiisa sare inuu qofku biyo cabo kulaha laakiin xagga hoose ee markaysaga baatinka ah iyo qalbiga iyo waxa u fiican markaysa markaa biyola'aanta u fiican dee sax maaha waa dhintay ilah unaxariiste raximah ullah waan buurraan jiray buui biyaha markii aan joojiyey buu yidhi ayaan markaysa markaa waxa dhuubtay oo aan sidaa markaa noqday aan saa u dhuubtay buui marka qofka waxa weeye hadday tahay jidhkiisoo dhammi wuxuu ku shaqaynaya biyuu ku shaqaynaya marka caafimaad dara ku imanaysa qofka hadduu biyihii cabbi waayo ya qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waatayibaati min alrisq ilahayna wuxu uhi wa kuluu washrabuu cunuu cabba walaa tusrifuu marka israafkaa la diidayaayo cunitaanka iyo cabitaanku waxay yihiin mid layna amray weeye mid layna amray weeyaan markaa jidhka iyo naftu xaqay qofka ku leeyihiin waa inuu siiyaa waa inuu siiyaa yacni waxyaalo badan oo xanuunnaabaa ku imanaya hadduu qofku markaysaga markaa biyaha iska daayo uu cabbi waayo wax ama wax kaafiya uu cuni waayo ya xanuunno badan baa markaysaga ku imanaya hadduu tayndhaafiyana yacni iyaduna xanuunno kaley leedahay oo israafku markaysaga dhib buu leeyihi oo dad fara badani cunto ay cuneen iyo markaysaga waxyaale ziyaaday cuneen ay u baahnayn oo isku khasbeen ayay markaysaga u dhinteen waxa la yidhi hadii la weydiin lahaa oo laodhan lahaa dadka xabaalaha ku jira maxaa u dhimateen badankoodu waxay odhan lahay waxaan u dhimannay caloosh ya waxaanu caloosha ku guraynay ayaanu marka u dhimannay marka waxaweye gaajadu way fiican tahay oo kolley xanuunno badan bay qofka ka daafacdaa laakiin waa inay tayndhaaf noqonoo macaluul noqon in qofku macaluula waa noqon laakiin gaajadu way fiican tahay yani waxa weye waxyaalo badan oo siyaado fadalaad oo qofka ku biirayao ku hadhaya ayaa markaysagaa baaba'aya ya ayaa baaba'aya nin dhakhtara wuxuu igu yidhi yani dadkeennii hore saddex shay baa anfici jiray buui aad u anfici jiray saddexdaasi waa maxay waa qoraxda badan ee ay jidhkooda ku dhici jirtay heli jireen oo bacad markaysa markaa badan uu jidhkooda haleeli jiray iyo socod badan iyo gaajo badan saddexdaasa anfici jiray buui marka waxaa weeye jidhka qoraxuu u baahan yahay socodkana qofku waa u baahan yahay gaajadana markaysaga qofku inuu markaa waxaa gaajoodo calooshii mariyo oo calooshu wixii ka madhaan oo atacaamu cala acaam laga taxadiro taasina waxa way fiican tahay laakiin saddexduba waa inagu yaryihiin saddexduba waa inagu yaryihiin qoraxda marka la sheegayana waxaa loo jeedaa jidhka oo faydan oo aan maryo saarayn qadarka qoraxdu kaga dhacda ayaa laga tilmaamaya laakiin waxa markaysaa maryuhu saaran yihiin yani waxa weyaan cibro badan ma leh yani in marka qorax baan maraa laakiin inta bannaanee markaysaa jidhka qoraxda ku dhacayso yani taasaa markaysa waxaan anfac oo qofka markaysa waxaa u nafci badan yani u nafci badan xanuuno badanna markaysaa qofka waa ka waa ka daafacaysa nin baan garanayaa markaysa marka waxaan xanuunsaday oo yurub joogay dabeedna markaasaa la baadhay markaasaa waxaa lagu yidhi jidhkaagu wuxuu u baahan yahay qoraxdii badnayd afrika uu bartay ayuu u baahan yahay degdeg haddaad u tegi weydana degdeg baa kansar kuugu dhacaya markiiba ka soo carara baabka baabu fadli sawmi waghayrihi fi alcashri aluwali min dilxija soonka fadligiisa u baab yahay wahayrihi iyo waxa kale aan soonka ahayne cibaadaadka ah fadligooda fi lcashri aluwal tobanka hore gudahooda yacni markaa lala yimaado xaalay markaa tobankaasi min dilxija dilxijo ka mid ahaadeen bisha marka arrafa loo yaqaano marka tobankaa maalmood waa fadli badan yihiin marka acmaasha saalixa in la farabadsado ayaa laga tilmaamayaa xadiidka kun iyo laba boqol iyo toddobiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo lixdan can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi ibnu cabbaas waxa uu sheegay waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiiha axabu ila allahi min hadihi alayaam maa min ayaamin maalmama jiraan alcamalu saalixu fiiha camalka wanaagsane gudaheeda la sameeyaa xaal camalkaa wanaagsani fiiha gudaheeda uu ku sugan yahay maalmahaas axabu ila allaahi allah looga jacayl badan yahay min hadihi alayaam maalmahan looga jacayl badan yahy ma jiraan maalmo camal saalixa gudahood in la sameeyaa ilaahay agtiisa looga jacayl badan yahoo allah ka jecel yahay maalmahan duulxijo ugu horreeyo ma jiraane waa maalmaha allah ugu jacaylka badan yahay camal saalixa in lala yimaado yacnii ayaama alcashri min hadihi alayaam maxaa looga jeedaa yacnii wuxuu uga jeedaa ayaama alcashri maalmaha tobanka a buu markaa u jeedaa waa tobanka dulxija wey qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow walaljihaadu fii sabiili illah jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadana miyaanu markaa waxaweeye ka fadli badnayn oo ilaahay ka jeclayn qaala wuxuu yidhi wala aljihaadu fii sabiili illaah xataa jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaa oo maalmo kale jihaadkaa lala yimaada oo maalmahan aan ahayn dulxijo uga horreeya kama fadli badna oo ilaahay kama jecla ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maali mooyaane nin la baxay binafsihi naftiisi iyo wa maalihi maalkiisa la baxay mooyaane oo jihaadkii markaa ula baxay oo falam yarjic min dalika bishay wax ka mida aan la soo noqonin ee sidii markaa ku baxay oo isagiina lagu dilay jihaadkii xoolihiisiina markaa gaaladii ay ku dhaceen oo ku qaateen rawaahuulbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiska kollay asalkiisa bukhaari waa soo wariyey laakiin lafdiga markaa inoo qoran yacni bi hada lafdi bukhaari uguma sugna ayaa mashaayikhda qaarkood yidhaahdeen ee lafdigan markaa tirmidi iyo abu daawuud iyo maajah iyo imaam axmed iyo baa soo wariyey laakiin asalka yani markaa xadiiskay soo wariyey bukhaari oo yani markaa wax alfaadan oo kale ku macno dhow oo macno ahaan waafaqaya laakiin aan la lafdi ahayn ayuu bukhaari u soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa bilaha xadiiskani wuxuu tilmaamayaa bisha dulxijo la yidhaahdo ama arrafa'a loo yaqaanno tobanka maalmood ee ugu horreeya camalka khayrkee lala yimaadaa inuu yahay mid allah aad u jecel yahay goortaa camalka saalixa lala yimaadaana inay tahay afdal oo ay markaa ka fadli badan tahay awqaadda kale awqaadda kale ay ka fadli badan tahay saasaa markaa xadiisku tilmaamaya waana tobanka maalmood ee ugu horreeya dulxija waxaa ku jirta maalinta la yidhaahdo yowmu carafa ayaa ku jirta maalinta carafa waa ka mid yowmu naxriguna waa ku jira yowmu naxrina waa ku jira marka tobanka maalmoodba camalka saalixa ah ayuu xadiisku tilmaamaya camalka saalixina waa fara badan yahay oo hadday tahay waxa weeye salaad hadday tahay iyo hadday soon tahay iyo hadday markaa sadaqad tahay iyo hadday ixsaan kale tahay iyo hadday wardi tahay yacnii shay kastoo taacoo la sameeyo ayaa camalkaa saalixa soo geliyay haddaba soon buu ka warramayay xagguu ka deliishaday xadiiska wuxuu ka deliishaday alcamalu saalix baa caam ah alcamalu saalix waa lafdi caam ah cumuum faaideyni maadaamuu caam yahay cumuumka waxaa soo gudagelaya soonkii baa soo gudagelaya soonkii baa soo gudagelaya marka soonkuna wuxuu noqonayaa haddii maalmaha la soomo mid markaa waxa weeye allah aad u jecel yahay maalinta yowmu naxri waa ciido iyada lama soomi karo laakiin sagaalka maalmoodee kale waa la soomi karaa sagaalka maalmoodee kale waa la soomi karaa saas weeye laakiin laftiisa waxaa la soo wariyey xadiis tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam tobankan maalmoodee uga horreeya dulxija inaanu soomin oo caaisha ay tidhi weligii ma arag nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman tobankaa maalmood yowmu carafa inuu soomi jiray waa jirtaa ishkaal male laakiin tobanka maalmood bimacnaa sagaalka maalmoodoo isku xidhiidhsan inuu soomay ma arag bay tidhi riwaayada markaa waxawayn caaisha isaa ku sheegaysaa waa saxiixa waa saxiixa laakiin riwaayo kale oo sanadkeeda xoogaa laysku khilaafsan yahay sixadeeda oo sheegaysa inuu markaa soomay waa jirtaa laakiin sixadeedaa la ysku khilaafsan yahy ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen caaisho warkeedu waa nafyu cilmi ogaalkeeday ka nafyideen nafyu cilmiguna laasimsan maayo in nafyu wujuud yahay oo ilaaba ilaa ayna dhicin waxaa dhici karta shaygoo dhacay haddana marka iyadu inaynay ogeyn ku dar weliba zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam inay fara badnaayeen oo sagaal dumara nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qabay oo waxaweye markaa yacni meelada uu sidaas marka u marin jiray yacni inuu markaa waxa mid walba habeen dhexeeda yacni markiisa u siiyo marka waxa weeye taasina weli waa jirtaa taa lafteeda culamada kale kama hadhinoo waxay yidhaahdeen dee sagaal markay yihiin laba habeen bay iyadu ku lahayd caaisha hadday tahay habeenkeedii iyo habeenkii sawda sawda markii ay weynaatay waxay ka baqday nebigu inuu furo calayhi salaatu wasalaam waxay ti yaa rasuul allahi hadda da' baan ahay Eh, waxba marka waxaan yani marka anigu uma baahni oo dee nin waxba ugama baahni marka waxaweeye zawjaadkaaga aakhiro aan ka mid noqdahay furin habeenkaygana habeen dhixii waxaan siiyey caaisho aan siiyey maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisho aad u jeclaa waxay tihi caaishaan ugu daray habeenkaygii ayaan ugu daray ee eh, marka zawjaadkaagu aan ka mid noqdo xaqaygaasna sidaas ayaan marka halkaa ugu wareejiyey yani marka xaqii ku saabsanaa firaashka ama dhixitaanka ku saabsanaa marka dee waxa weeye sagaalkii habeen markay laba ku leedahay dee way ogaan lahayd haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam intaasba sooman yahay ayay yidhahdeen calaa kulli xaal yacni camalkaa saalixa ah soonkii wuxuu ka mid yahay waxyaalaha mashruuca nebiguna calayhi salaatu wasalaam ashyaa sunnaa buu wakhtiyada qaarkood nebigu ka tegi jiray si aan ummadda loogu farli ayuu ka tegi jiray marka inuu ashyaada qaarkood samayn waayaa ma sheegayso in waxaweeye markaa dee fadiiladu marka aynay ku sugnayn sheegi mayso marka in maalmaha la soomaa yani fadiiladay ku sugan tahay oo camalka saalixay soo gudagelaysaa camalka saalixay soo gudagelaysaa markay yidhahdeen jihaadku miyaanu ka fadli badnayn maalmo kale la jihaadaa wuxuu markaa nebigu tilmaamay xataa jihaad maalmo kale la jihaadaa kama fadli badno oo ilaahay kama jecla ee maalmahan camalka saalixa lala yimaado maalmahan gudahooda ayaa afdal ah looma jeedo jihaad maalmahan lala yimaado waayo camalkii saalixa maalmahan la samaynayn bay gudagelaysa wax markaa ka baxsan baa laga hadlayaa marka xilli aan marka ahayn maalmahan inuu dhacaa looga jeedaa waxaa laga soo reebay nin naftiisa iyo maalkiisaba intuu la baxay oo jihaadka ula baxay aan waxba kala soo noqon kaasi isagu fadligiisa dee la gaari maayo oo maalmahan camalka la sameeyo kaasi waa kasii fadli badany waa kasii fadli badany baabka laba boqol iyo toddobiyo labaatan baabu fadli sawmi carafata wa caashuraaa wa taasucaa wuxuu baab yahay soonka maalinta carafa la soomaayo fadligiisuu u baab yahay wa iyo caashuura soomka la soomaayo fadligiisuu u baab yahay caddaynta la caddaynaayo wa taasucaa soonka la soomaayo taasucada fadligiisa caddaynta la caddaynaayo u baab yahay caashuura waxaa la yidhaahdaa waa tobanka bisha muxaram la yidhaahdo ama seke loo yaqaano tobankeeda weeye markay toban tahay maalintaasaa waxaa la yidhahdaa caashuuraa baa la yidhahdaa taasucaana maxaa la yidhahdaa taasucaana waxaa la yidhahdaa waa maalinta sagaalada bisha muxaram ama sekol loo yaqaano bisha sagaalkeeda weeye oo tiscadii taasucaa la yidhi ee caashuuradiina cashrigiibaa caashuuraa la yidhi marka waxa weeye waa cashru muxaram iyo yani tiscu muxaram yani waxa weye taasicu muxaram alyowm taasic min shahri muxaram saasay u dhacaysa xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa can abi qataadata radi allahu canhu qaala su'ila rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam abi qataada waxau yidhi abi qataadata alansaari rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi carafa maalinta carafa soonka la soomaayey ayaa la su'aalay nebiga calayhi asalaatu wasalaam qaala wuxuu uhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam yukafiru asanata almaadiyata walbaaqiya wuxuu ka kafaaro gudayaa oo dembiga ka daadinaya asanata almaadiya sannadii tagtay waalbaaqiyata iyo sannada harsan ee soo socota labada sanaba dembigooda lagu daadiyaa oo wuxuu sababayaa dembiga in laga daadiyo ayuu sababayaa qofka soomay maalinta carafa laba sano dembigood baa lagu dhaafaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa fadliga maalinta carafo soonkeedu leeyahay ayuu tilmaamayaa maalinta carafana waa maalin fadli badan weeye yacni fadaa'il baa soo aroortay yani marka maalintaasi leedahay waxaa soo arooray marka xadiis tilmaamaya in waxa weeye ilaahay marka uu soo dhowaado maalinta marka waxaan carafa yani marka waxa weeye saas soo dhowaado dadka carafo jooga si gaara inuu u eego yani waxa weyaan inuu marka yidhaahdo maada araada haaulaa kuwaasi maxay doonayaan dadka ixraaman ee waxaweeye marka talbiyeysanaya ee waxaweeye markaa ilaahay baryaya maxay rabaan yani ayuu marka u yidhaahdaa marka fadaa'il khaasa ayaa u soo aroortay maalinta carafa u soo aroortay soonkeedana waa laynoo sunneeyey inaynu soonno maalinta carafa inaynu soonno waa laynoo sunneeyey laakiin waxaa loo sunneeyey ciddaan markaa carafa joogin qofka xajinaya oo carafa jooga maalintaas inuu soomaa sunne ma aha waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo carafa jooga carafa kuma soomin carafa kuma soomin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la doonayaa ruuxii markaa ducada iyo xuska uu ilaahay xusayo iyo baryada uu ilaahay baryaayo inuu u tafaruqo oo awood u helo ayaa la doonaya soonkiina nooc dacfiya ku dhacayo uu daciifaya hadduu markaa soomo uu ka daciifaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu carafo istaagay laga soo bilaabo marka wakhtigii zawaalka ilaa qoraxdu intay ka dhacaysay laga gaadhaayo intaas waxa waxaweye waa ducaysanay intaa waa ducaysanay yani ma seexan ma sheekayn yani wax kale kuma mashquulin yani waxaweye qiblada ayuu u jeeday yani marka ilaahay baanu baryayo waa ducaysanay marka saas aawadeed siduu qofku awood badan u helo yani inuu afuro ayaa markaa fiican siduu nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam yani saxaabadii waxay isweydiiyeen nebigu ma sooman yahay mise waa afuran yahay markaasaa dabeedna waxa weeye ummulfadli ayaa tidhi caanahan u geeya nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo hashiisii saaran ayay markaisaga ti caanahan u geeya markii laysku qabtay waa sooman yahaye ma soomana ayay marka istidhibo marka arrinka kala caddeen markaasay caano u dhiibtay caanihii markaa nebigu qabsaday caanihii buu caanihii ayuu dhammay marka waxa weeye waxa caddaatay nebigu inaanu soomanayn calayhi salaatu wasalaam marka hadday afdal tahay ruuxa xaajiga ahi inuu carafo ku soomaa hadday afdal ahaan lahayd nebigaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam ama xadiiska soo arooroo tilmaamaya inuu nebigu reebay in carafo lagu soomo oo qofka xaajigii soomo yacni kaasi waa daciif sanad ahaan ma asixin oo ma sugna fadliga haddaba soonka carafa uu leeyahay dadkaan markaa xaajiga ahayn inuu carafo soomaan waxay tahay afdal fadligaasi muxuu yahay fadligaa waxaa ka mid ah in laba sano dembigood lagu dhaafo yukafiru asanata almaadiya waalbaaqiya sannadii tagtay iyo sannadda soo socotee hadhay labadaba dembigoodii ayuu daadinayaa oo lagaga daadinayaa ruuxaas dembiga lagu daadinayo lagu dhaafayaana siday jamaahiiru ahlicilmi qabaan waxa weeye waa sakhaa'ir dunuub waa dembiyada kuwooda yaryar weeye ee dembiyada kabaa'irta ahi laabudda min tawba waa in towbad lala yimaadaa ee dembiyada sakhaa'irtaa lagu dhaafayaa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat yacni xasanaadku waxay tegsiinayaan dembiyada ayay tegsiinayaan dembiyada ayay tegsiinayaan xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyeyna waa kii sheegayey ida ijtunibat alkabaa'ir yacni markuu sheegay mukafiraatun lima baynahunna daacaadka qaarkood markii lasoo sheego salaaduhu ka mid yihiin waxa marka uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mukafiraatun lima baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir waxa u dhaxeeya ee dembiye ah ayay tirtirayaan oo markaa daadinayaan oo masaxayaan goorma ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii dembiyada waaweyn laga dheeraado ayay tirtirayaan riwaayada kalena waxay sheegaysaa maa lam tuqsha alkabaa'ir haddaan kabaa'ir lala iman yani markaa dembiyada kale daadinayaan markaa sakhaa'ir dunuubka ay ahlicilmi yidhaahdeen waa markaa dembiyada sakhaa'irta lagu masaxayaa sannadii tagtay iyo sannadda soo socotaba xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal allahu aleyh wasalama saama yowma cashuura cabdulahi bni cabbaas waxa uu sheegay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay saama yowma cashuura inuu soomay maalinta caashuurada waa tobanka bisha muxaram ama zake la yidhaahdo tobankeeda weeyaane maalintaa inuu soomay wa amara bisiyaamih uuna amray in la soomo maalintaas ficil ahaanna waa u sameeyey waana amray oo sooma buuhi muttafaqun calayhi iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta caashura inuu soomay soonkeedana inuu amray soonkeedana inuu amray cashuuro soonka la soomayaana way ka horraysay ramadaan waajibinta la waajibinayo ramadaan in la soomo yadaan la waajibin ayaa caashuuro marka la amray in la soomo caashuurana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore waa soomi jiray oo dee quraysh baaba soomi jirtay marka caashuura sida xadiidka marka waxa weeye uu sheegaayo xadiidka saxiixu siduu sheegaayo can caaishata radia allahu canha ana qurayshan kaana tasuumu caashuuraa fi ljaahiliya uma amara rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam bisiyaamihi xataa furida ramadaan qurayshi waxay ahaan jirtay mid soonta caashuuro soontay ahaan jirtay baqaayaadkii kaga hadhay diinkii ibraahiim bay ka mid ahayd markaa caashuuro way soomi jireen culamada qaar baa saa ku xambaaray waana dhici kartaa dariiq kale inay ka ogaadeen sababta kolley labaadee markaysagaa soo aroortay way khilaafsan tahay calaa kulli xaal si kastaba sababtu ahaatee qurayshi way soomi jirtay caashuura wakhtigii jaahiliyada nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa soomi jiray oo riwaayaadka qaarkood baa sheegaya nebigu inuu soomi jiray riwaayadan lafteeduna waxay sheegaysaa saxiixa ku sugani ana qurayshan kaanat tasuumu caashuraa fi ljaahiliya uma amara rasuul lahi sala allahu alay slm bisiyaamihi xataa furida ramadaan kadibna nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in caashuure la soomo ilaa ramadaan laga faral yeelaayey waa amrayey in markaa la soomo caashuura kadib baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi man shaaa falyasumhu waman shaaa aftar kii doonaa ha soomo kii doonana ha afuro xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo weriyey riwaayo kale oo saxiixa ku sugan waxay tilmaamaysaa falammaa furida ramadaanu taraka caashura markii ramadaan la faral yeelay caashuure nebigu waa ka tegey waa riwaayo kale oo saxiixa ku sugan caashuure waa ka tegey waxaa laga tilmaamayaa waajibnimadeeduu ka tegey oo waxay ahlucilmigu yidhaahdaan caashuuri waxay ahaan jirtay waagii hore intaan ramadaan la faral yeelin soonkeedu waajibbaa buu ahaayoo faral buu ahaa markii ramadaan la faral yeelay ayaa waajibnimadaa la nasakhay oo wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray caashuuro in la soomo maalinta caashuure la yidhahdo in la soomo waxaanuu yidhi qofkii aan isagaan soomanayn waa bariistay falyasum baqiyata yowmi yacnii maalinta inta ka hadhay ha soomo oo yacni ha af haysto marka sidii waxa weeye ay waajibtaha loo amray loo adkeeyey la yidhi qofkan xataa soonku waa berisani yani markaa baaqiga maalinta markaa ha soomo baaqiga maalinta ha soomo saas yadaa u marka xilligaa hore waxay ahaan jirtay waajib bay ahaan jirtay kadib wujuubkii waa la nasakhay waxa soo hadhay marka e, sunanimadii baa soo hadhay marka taraka cashuura lagama tilmaamaayo in markaa sunanimadii laga tegey ee waxaa laga tilmaamayaa in faralnimada laga tegaa laga tilmaamaya faralnimadii baa laga tegey faralnimadii marka laga tegayna muxuu noqonaya wuxuu noqonaya marka mustaxab buu noqonaya mustaxab ayuu noqonaya sabab kale waa jirtaa sababtaa kale ka garanaya waa sabab caana waa maalintii muuse sax waa sax weeye ee sababtaa kale kollay aad u caana oo sababta hore aynu sheegnay nowcan maa markaa caan maaha aad waxaa caan u ah sababta labaad oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine yimi ayuu wuxuu arkay yuhuudoo sooman markaasu wuxuu ku yidhi maalintanaad soomantiin waa maxay markaase waxay maalintani waa maalin weyn maalintani waa maalin weyn waa maalintii uu ilaahay badbaadiyey muuse iyo qowmkiisii uu badbaadiyey fircawnna uu halaagay weeye marka waxa weeye muusaa soomay annaguna waxa weeye waa soomaynaayoo shukri baan u soomaynaa aanu ilaahay u shukri naqayno ayaan u soomaynaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam naxnu axaqu bimuusa minkum annagaa muuse idinka xaqnimo badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ama annagaa muuse idinka xaq leh tafdiil haddaan loo laqbayn naxnu axaqu bimuusa minkum muuse annagaa idinka xaq badan ama annagaa muuse u xaq leh yani idinku xaq maadaama kufrideen maadaama kufrideen marka ishkaalku wuxuu yahay labada sababood see loo kulminayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam xilligii madiine uu yimi inuu arkay yuhuudoo sooman dabeedna uu weydiiyey dabeedna ay u sheegeen maalintaa in maalin muuse soomay ay tahay oo maalintii muuse la badbaadiyey fircawnna la halaagay ay markaa tahay muuse iyo qowmkiisana la badbaadiyey marka muusaa soomay annaguna shukri baan u soomaynaa marka waxa weeye daahirka riwaayada waxaad mooddaa dee inuu markaa hore aanu markaa nebigu u soomi jirin sababtaana markaan u ogeyn yacni marka ayaad mooddaa in marka macnaha soo degdegayaa yahay labada xadiisbana saxiixay ku sugan yihiin xadiiska kalena wuxuu tilmaamayaa caashuura e, quraysh baaba soomi jirtay wakhtigii jaahiliyada nebiguna waa soomi jiray marka waxa weeye waxaa laga fahmayaa inuu horeba nebigu u soomi jiray ayaa laga fahmaya inuu horeba u soomi jiraa laga fahmayaa calaa kulli xaal labadu isdiidi maayaan labada waa la kulminayaa macnuhu waxay tahay waxa weeye markaa hore iyadoo nebigu soomi jiray e, sababta caynkaasa yani markaa yaanu uba soomin ee waxaweeye midu markaa hore u soomi jiray ayay marka ahayd oo tafsiilka ay ziyaadadae sheegeen yani marka yaanu haynbe waxay ahayd mid mashruuc u ah oo uu soomi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam bay ahayd markana waxay noqotay sabab kale oo keensanaysa inuu markaa soomo yani markaa sababaysa marka sidaasuu nebiguna u soomay calayhi salaatu wasalaam marka labada sababoo isdiidi maayaan ishkaal baa haddaba la keenay ishkaalkaasoo ah yuhuudi waa niman gaala ah weeye maadaamay gaalo yihiin markaa dad siqaadoo lagu kalsoon yahay ma aha warka ay sheegeenoo ku saabsan waa maalintuu ilaahay badbaadiyey muuse iyo qowmkiisa fircawnna uu halaagay muusena waa soomoo annaguna waa soomaynaa khabar bay isugu jirtaa yacni marka qaybtan hore waa khabar ayagu ka warrameen dee warka faasiqana waa la yska hubsadaa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu sidee khabarka yuhuudda nebigu u aqbalay ay saa u sheegeen khabarka yuhuudi sidaa u sheegtay siduu nebigu u aqbalay calayhi salaatu wasalaam taa waxay culamada qaar kaga jawaabeen khabarka si waafaqsan baa nebigu markaa loo waxyooday baa lagu xambaaraya waxaa lagu xambaarayaa yacni qabuul warkooda u aqbalay oo iska qaatay oo ku camal falay ma aha ee waxay noqonaysaa inuu dariiq kalena loogu sheegay oo markay sidaa u sheegeen ayaa markaa nebiga loo waxyoodaa lagu xambaarayaa markaasaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam khabarkii u qaatay wa ilaa waxyaalahay ahlu kitaabku marka sheegaan ee sharcigeennu ka aamusay laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum waa kii xadiiskii ku soo aroortay saxiixa ahlu ha rumaysannina warkooda ha u rumaynina hana beensannina waatuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markaa sidaas aawadeed waxaa lagu xambaarayaa waa inuu markaa ariiq waxyi ku ogaaday baa lagu xambaaraya xadiidkan sheegaya caashuro waa ka tegayo culamada qaar baa waxay moodeen in laga tilmaamayo soonkii caashuraba xataa mustaxabnimadii in looga tegay oo uu mansuukho yahay laakiin sax maaha saasi soonka caashura waa baaqi axaadiista markaa tilmaamaysana waynu arki doonaa oo labada xadiis ee soo socda lafteedu inuu muxkam yahay soonka maalinta caashuura ayaa laga qaadanaya marka waxaa laga tegay waxa weeye waa faralnimadii uu faralka ahaaye markii hore la farar yeelay caashuura ee ma aha markaa sunnanimadii iyo istixbaabkii meesha inuu ka baxay maaha xadiidka kun iyo laba boqol iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo koob iyo toddobaatan wa can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama su'ila can siyaami yowmi caashuura abi qataada waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalama su'ila la weydiiyey can siyaami yowmi caashuuraa maalinta caashuura soonkeedaa la su'aalay faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam yukafiru asanata almaadiya wuxuu markaa waxa dhaafayaa oo dembigooda daadinayaa sanadii tagtay sanadii tagtay dembigeeda ayuu masaxayaa daadinayaa rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey yani maalinta caashuura haddii la soomo tobanka muxaram ama bisha seke la yidhahdo tobankeeda sanad dembigeed sanad tagtay dembigeed baa lagu dhaafaa waxaa loo jeedaa dembiyadii sakhaa'irta ahayd baa looga jeeda waxay ahlucilmigu isweydiiyeen labadan maalmood maadaama ay yihiin labaduba laba maalmood oo fadli badan labadaba laynoo sunneeyey inaynu soonno xikmada ku jirtaa maxay tahay maalinta carafa soonkeedana laba sano in lagu dhaafaayo dembiyadood maalinta caashurana hal sano keliya in lagu dhaafayo ahlucilmi waa ka jawaabeenoo waxay kaga jawaabeen maalinta carafa soonkeeda in la sharciyeeyey waa mid markaa shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay la gaar tahay oo waxa weeye marka waa muxamadiya tan marka waxa weeye caashuuro soonkeeduna waa muusawiya oo nebi muuse loo nisbeeyey nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa ku dayday fabihudaahu muqtadih hanuunkooda ku dayo siduu ilaahayba qur-aanka ku amray markii nebiyada la soo sheegay oo siddeed iyo toban nebi la soo tiriyey yani fii suurati alancaam ayuu allah wuxuu yidhi fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku dayo marka maadaama marka waxa weeye yacni ummatu muxamed ay ka fadli badan tahay umamkii hore maadaama marka waxaweye nebi maxamed ka fadli badan yahay nebiyadii hore maadaama shareecada isaga lagu soo rogay ay ka fadli badan tahay sharaa'icdii hore la dejiyey kullu daalika marka maadaama ay jirto khasaa'ista noocaasi ay jiraan waxay noqotay maalinta markaa shareecadani ay la gaar noqotay marka waxa weye aan lagaga dayan nebiyadii hore inay markaa noqoto iyadu afdal ay noqoto ahlucilmiga qaarkood baa sidaas yadaa tilmaamay oo xikmada caynkaasa sheegay calaa kulli xaal waa itibaaco yani sharciga markaysaga sida laynoo sheego bes in la raaco weeye tacliilaadka caynkaasa waxa weye culammadu marka waa tilmaamaan laakiin waxa weeye in markaa tafaasiisha waxyaalaha markaysaga aynaan garanayn in laga gaabsadaa iska roon oo marka waxa iska fiican sidanna sharciga yidhi sidanna yidhi saxaabaduna iskumay mashquulin jirin su'aalaha marka caynkaasoo kale ah iskumay mashquulin jirin markii caaisha la weydiiyo lagu yidhi oo mucaada ay weydiinayso maa baalulxaa'idi taqdi asiyaama walaa taqdi asalaa yacni gabadha caadada qabta maxaa xaalkeedu yahoo soonkana ay u qallaynaysaa salaadana aynay u qallaynayn tacliilaadka fuqahada markaysaga qaarkood ay sheegaan caaisha iskuma mashquulin waxay tii axaruuriyatun anti waxay tii maya waxay tidhi kana dalika yusiibuna fi cahdi rasuli sala allahu aleyh wasalam eh, fakunna nu'maru biqada'i asawmi walaa nu'maru biqada'i asala riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegaysaa yani rasuulka ilahay baana amray marka waxay tilmaantay sidana nebigaana amray tanna waana amray tanna nama amrin bes waaba dhammaatayba eh, xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasul sala allahu aleyh wasalam lain baqiitu ilaa qaabilin laasuumanna ataasic rasuulku waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam lain baqiitu ay wallaahi allah baan ku dhaartay lain baqiitu haddii aan markaa baaqi noqdo ilaa qaabilin ilaa sannadda soo socota intii ka ahaatay haddaan baaqi noqdo noolaado la asuumanna taasic maalinta sagaalaad soomee ay maca alcaashir muraadka looga jeeda waxa weeyaan bay jamaahirta culammadu yidhaahdeen maalinta tobnaad waxaan ku ladhayaa soonka maalinta sagaalaad la taasic ay maca alcaashir rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ballanqaaday haddii uu noolaado ilaa sannadda soo socoto oo muxaramta soo socota uu gaadho inuu maalinta sagaalaad soomi doono ha yeeshee nebigu ma gaadhin calayhi salaatu wasalaam oo intaan muxaram aan u gaadhin ayuu dhintay oo geeriyooday waxay culammadu isweydiiyeen la asuumanna taasic maxaa loo jeedaa ma tobanka waaba iska daynayaa sagaalkaan soomayaabaa mise sagaalkiiyo tobankaan isla soomayaa weeye bacdu ahlicilmi waabay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa maalinta tobnaad beddelkeeda waxaan soomayaa maalinta sagaalada ee muxaram culamada qaarkood baa sidaa u fasiray laakiin way yar yihiin jamaahiirta culammadu waxay mareen maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad ee muxaram in laysku ladhayo oo caashuuradiiyo taasucadii laysraacinayo alcaashuuraa wataasucaa labadaba in la wada soomaayo bay u fasireen haddaba markaa lafteeda marka labada laysraacinayo maalinta sagaalaad maxaa loogu daray ma ixtiyaad baa loogu daray mise tashabuha gaalada ayaa laga fogaanayaa oo mukhaalafa la samaynaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ixtiyaad baa looga jeedaa oo inta maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad xoogaa yacni maalinan markaa tobnaad ahayn tobnaad la moodaa marka waxa weeye si ixtiyaad uu samaynayaayo dabeedna markaasuu maalinta sagaalaad ku darayaa si aanu markaa maalintii tobnaad u seegin ixtiyaadka qaar baa ku fasireen laakiin uma badna culammadu badanka culammadu waxay yidhaahdeen mukhaalafo yuhuud la khilaafaayo ayuu sidaa nabigu u yeelayey ayuu sidaa u yeelayey xadiisnimona waaba loo soo wariyey in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khaalif alyahuuda yuhuudda khilaafa yacni suumuu yowman qablahu aw bacdahu yuhuud khilaafoo caashuuro soonkiisa markaa ku waafaqaysaan haddana khilaafo nooc mukhaalafa ah sameeya ama maalin ka horaysa sooma ama maalin ka dambaysa sooma bimacnaa maalin kale ku ladha ha yeeshee sanadka xadiidka yani wax ku sugan yihiin oo maqaal ku jiraa nooc dacfiya ku sugan ha yeeshee cabdulaahi bnu cabaas bay ka asaxday isagu inuu yidhi khaalifu lyahuuda wasuumu suumu taasica waalcaashir cabdirasaaq baa musanafka ku soo wariyey hayrkiina waa soo wariyeen sanad saxiixa lagu soo wariyey cabdulahi bnu cabaas muxuu yidhi oo ka asaxay yuhuud khilaafa oo maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad sooma labadaba sooma riwaayo kale waxay sheegaysaa iyaduna saxiixa ahi oo cabdulahi bni cabaas hadalkiisa ah suumu taasica waalcaashira walaa tushabbihu lyahuud maalinta sagaalad iyo maalinta tobnaad sooma labadaba tobanka muxaram iyo sagaalka muxaram labadaba sooma walaa tushabbihu lyahuuda yahuud ha shabbihina iyaduna waa riwaaya saxiixa sidaa marka waxaa weeye marka cabdulaahi bnu cabaas ka sugnaatay xadiis marfuucana lagu soo wariyey laakiin sanadkiisa dacfi ku jiro baa jamaahiiru ahlicilmi ay mareen oo yidhaahdeen waxa maalinta sagaalaad loo soomaya taasuucada waa sagaalka muxaram eh waa in markaa tobankii muxaramna lagu larayo labada maalmood laysraacinayo ee yuhuud baa waxaa lagu khilaafaya wixii laga waafaqay kayfka iyo qaabkaa lagu khilaafaya iyagu maalinta markaa tobnaad keliyay soomeen soo maaha innagu maalintii sagaalaad iyo maalintii tobnaad baynu isla soomaynaa bisha seko ama muxaram taasuca iyo caashuura baynu israacinaynaa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa sii fiican bay yidhaahdeen saddex maalmood in la wada soomo waa maalinta sagaalaad maalinta tobnaad maalinta koob iyo tobnaad oo waxay u fiican tahay bay yidhaahdeen waana laga fogaanayaa u ekaanshihii yacni yuhuud shakli ahaan iyo muuqaal ahaan loo yaro ekaanayey waxaa kaloo ku sugan ixtiyaad ziyaada ah ku sugan ixtiyaad ixtiyaadkaasi waa maxay bishii haddii waxa dhici karta in nowcan maa dee la ysku khilaafo oo waa sagaal iyo dee waa toban ama waa toban iyo waa koob iyo toban dee haddii waxa weeye markaa qola marka ay yidhaahdaan maalintan bishi waa toban ay yidhaahdaan oo qolo kalena ay yidhaahdaan maya toban maahay maanta waa sagaal ay yidhaahdaan maalintii koob iyo tobnaad ee qoladan koob iyo tobanka u noqonaysay yacni haddii aan lala soomin waxaa dhici karta in lays yidhahdo ixtimaal arma markaysaga maalintan tobanka moodayna toban aynay ahayn oo ay sagaal tahay oo cashuuradiina seegtay oo maalinta ka dambaysa ahayd laakiin saddexda maalmoodba marka la wada soomo sagaalka tobanka koob iyo tobanka dee yaqiinan baa tobankii loo soomay wax kale ha lagu daro laakiin waxa la hubaa maalintii caashurada in la soomay laakiin haddii bishii laysku khilaafo yaqiin laguma qabo in maalintii caashurada la soomay yacni yaqiin laguma qabo haddii tobanka keliya layska soomo ama tobankiiyo sagaalka la soomo haddii la isugu khilaafay marka waxa weeye markaa maalinta koob iyo tobanka la moodaayo dadka qaar ay leeyihiin may maalintaasaa tobana marka calaa kulli xaal taas waxa weye xadiisku ma sheegin laakiin fuqahada qaarkood baa istixbaabay oo yidhi kamaalku waxa weeyaan waa in markaa saddex maalmood la isku ladho ixtiyaad ziyaada ana markaasuu ku sugan yahay calaa kulli xaal maalinta caashurada soonka la soomaya waxa weyaan waa yani sunna weeye fadlina waa ku jiraa waxaana afdal ah in labada maalmood la ysku laro sagaalka iyo tobanka labadaba la wada soomo si shakliga markaysaga looga khilaafo hadday dhacdo markaysaga maalinta sagaalaad dadka qaar inay seegto si uu muuqaalka ugu khilaafo yani shakliga maalinta koob iyo tobnaad inuu ku daro ayaa markaa fiican taasna waxa weeye maqsuudkii looga jeeday baa la taxqiijinaya walow nasan ayaan loo sheegini oo noocii mukhaalafada ahaa ayaa dee markaysaa maalintan lagu laday dee tii hore seegtay aanu dee waxawe saas ay ku dhaaftay maalinta ka dambaysa inuu ku ladhaa ay noqonaysaa mid fiican ay noqonaysa hadday dhacdo qof markaa inuu yidhaahdo anigu maalinta tobnaad baan soomayaa maalin marka kale eh, yani waxaweye nashaad uma hayo inaan markaa soomo ma waxaad odhanaysaa marka iska daa maalinta tobnaad keligeed mise waxaweye soonkeedu waa ii bannaan yahay alaga fadli batee waxaa la odhanayaa kollay xaaraan ma aha oo waxaweeye waa uun dee laga fadli badan yahay oo dee in maalinta lagu gaar yeelo makruuh bay noqonaysaa karaahatu tansiih ayay noqonaysaa yani fadlina waa ku dhaafayaa laakiin lagama nahyayo lama odhanaayo ma soomaysid oo inaad soonta kuma bannaano la odhan maayo haddaanaad maalin kale ku ladhayn yani sidaa la odhan maayo wallahu aclam baabu istixbaabi sawmi sittati ayaamin min shawaal lix maalmoodoo bisha shawaal ka mida soonkooda jeclaysiga la jeclaysanaayo ayuu u baab yahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi ayuuba radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal abu ayuub alansaari waxa uu sheegay in rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalama qaala uu yidhi man saama ramadaana ku kasta oo sooma ramadaan uma atbacahu dabeedna raacsiiya sittan lix raacsiiya lixdaasu min shawaalin bisha shawaal ka mida kaana ka siyaami dahr wuxuu la mid ahaaday yacni mid sannadkao dhan soomay buu la mid ahaaday wakhtiga waxaa loo jeedaa sannadoo dhan baa laga tilmaamaya yani fadliga wuxuu la mid yahay mid wakhtigoo dhan bimacnaa sannadoo dhan soomay ayuu la mid yahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofkii soonka ramadaan ee dhammaystiray oo la yimi oo soomay ramadaan kadibna lix shawaal ka mida raacsiiyey oo sunnanimo u soomay wuxuu ka dhigan yahay sannadoo dhan inuu sooman yahay oo si uga dhigan yahay wuxuu uga dhigan yahay alxasanatu bicashri amhaaliha xasanadu waxay la ajar tahay halka xasano toban la miday markaa la ajar tahay marka soddonkii ramadaan toban ku dhufo waxay noqonaysaa saddex boqol bay noqonaysa saddex boqol ayay noqonaysa lixdii maalmoodna iyadana toban ku dhufo lixdii maalmood marka toban lagu dhuftona iyaduna waxay noqonaysaa lixdan bay noqonaysa lixdan ayay noqonaysa markay saa noqoto marka la isu geeyo waxay noqonaysaa saddex boqol iyo lixdan oo saddex boqol iyo lixdan tiradii marka waxaa weeye ma waafaqsaneen sanadka hadduu yahay shamsi oo qoraxda laga tirinaayo saddex boqol iyo shan iyo lixdan iyo rubucu yowm lix saacadood ayaa marka waxaweye sanada shamsiga ahayd marka qoraxda laga tirinaayo waa saddex boqol iyo lixdan iyo shan iyo lix saacadood yacni maalin rubceed rubcu yoomkaasi waa kabiire maogtahay bishan eh, febraayo la yidhaahdo waxa markaa ay noqotaa saddex sano waxay noqotaa siddeed iyo labaatan sanada afraad waxay noqotaa sagaal iyo labaatan afartii lixaad baa isu tegaya lix saac loo geeyey lix saac loo geeyey lix saac loo geeyey lix saac afar iyo labaatan saac halkaasaa maalintu ka soo baxaysa sagaal iyo labaatanka halka ka noqonayso febraayo halka ka imanaysa waa taas weeye asanat alkabiisa iyo marka la sheegaayo waayah asana alqamariyana waxaa la yaqaanay inay ahayd saddex boqol iyo afariyo konton maalmood iyo ulusu yowm taqriiban saddex boqol konton iyo afar maalmood sana alqamariya waxaa raacayay ulusu yowmin taqriiban uluyow maalin saddex meelood laga dhigay yani afar iyo labaatankii saacadood saddex meelood laga dhigay meelahaan adigu waa taqriiban maxaynu leenahay dhibic soddon iyo toddoba ay yidhaahdaan markaa weeyaan marka boqol juz loo qaybiyo ayay dhibic soddon iyo toddoba ay kaga dhacaysa naxwu haada calaa kulli xaal hadday saddex boqol iyo lixdan noqoto dee ma waafaqsanee maxay noqonaysaa waxaa la odhanayaa yani sanal cadadiya wax la yidhahdaa jiroo cadad marka la sheegaayo iyadoo markaa saddex boqol iyo lixdan unbaa laga soo qaadaa saddex boqol iyo lixdan uun ayaa laga soo qaadaa oo dee bisha ramadaan lafteedu waxaa dhici karta inay sagaal iyo labaatan noqotee maa laga jaro waxaa la odhanayaa hadday marka waxa weeye shahraa ciidin laa yanqusaan yacnii ajarkii soddonku ma nuqsaamayo hadday xataa sagaal iyo labaatan noqoto ajarkii soddonku waa dhammaystiranyiin calaa kulli xaal xadiisku wuxuu tilmaamayaa hadduu lix maalmood oo shawaala ku daro inuu marka waxa weeye sanadka inuu soomay inuu la mid yihi haddaba lixda maalmood ee shawaalka ah ma in la israaciyaa mise waa la kala goyn karaa sida saxiixa qawigii waxa weeyaan in labaduba bannaan yihiin maalinta ciidda horta inuu afuro shawaal ka mida ah, waa waajib waa ku khasban yihi wixii ka dambeeya sida fiican waa inuu hor ka soomo oo markiiba markaa uu soomo waa fiican tahay laakiin waxa weeye fadiiladii ku waayi maayo hadduu kala geeyo oo waxa weeye maalmo maalmo u dhexdhexaysiiyo oo maalinba markaysa markaa uu soomo mid dabeedna markaysaga maalmo afuro yani waxa bisha gudaheedun inay dhacdaa min shawaal baa la yidhi min awali shawaal laguma qaydin bisha shawaalun inay dhacdo hor ha ka dhacdo bacd alciid ama dhexda ha ka dhacdo ama akhirka ha ka dhacdo taasaa laga tilmaamaya marka waxa weye lixdaa maalmood ee shawaal in la soomaa inay afdal taha laga tilmaamaya iyadana fadli laga qaadanaayo ayaa marka xadiisku tilmaamaya xadiiskani wuxuu sheegayaa man saama ramadaana uma atbacahu sitta min shawaalin kaana ka siyaami dahr kii ramadaan sooma waa ramadaan oo dhan inuu soomo kii bacdigeed soomay ama soonka ramadaan seegay isaga markaa waxa weeye kuma rumoobayo xadiiskani qof baa cudurdaar ay ku dhaafay ramadaan wax ka mida oo ramadaan ma wada soomin man saama ramadaana noqon maayo bacda ramadaana buu soomay ramadaan wax ka miduu soomay laakiin ramadaan oo dhan ma soomin ama ramadaan oo dhan baa cudurdaar ku dhaaftay cudurdaarkii wuxuu ka baxay markii ramadaan dhammaatay shawaal ma soomaya maya waa inuu markaa ramadaan soomaa waxay noqonaysaa fadiiladani inaynay ku rumoobayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau uhi man saama ramadaana waxayna ku dhacaysaa ramadaan oo dhan qofkii soomay umma atbacahu sittan min shawaal markuu ramadaan soomay dabadeed buu lix shawaal ka mida raaciyey summa oo tartiibu bimuhla tilmaamaysaa attartiibu bimuhla ayaa la keenay saas aawadeed qofka aan markaa sidaas samaynin fadligan markaa ma helaayo halkaa inagu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk